بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول المؤلف رحمه الله تعالى أقل ما منه الكلام ركبوا اسمان أو اسم وفعل kdaka bficli wxarfi wujida wja min ismi wxarfi fi nida wqsim اlkalaam lilأhbaar wاlأmr wالnahyi wاlاstikbaar ثuma اlkalaam ثaniya qad اnqasm إlى tmani wlcrd waqasm وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحادها ما استعملا من ذاك في موضوعه وقيل ما اجري خطابا في اصطلاح قدما أقسامها ثلاثة شرعي ولغوي الواضع والعرفي ثم المجاز ما بتجوزا في اللفظ عن موضوعه تجوزا بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهلي huwa almuraadu fi su'aali اlqaryati kama ataa fi اdikri duuna miryati wkاsdiyaad اlkafi fi kamilih wاlgaayiط اlmanquul can maxalih raabicuha kaqowlih tacaalى yuriidu an yanqada yani maala wuxuu uhi mualifku raximah اllahu tacaala baabu aqsaami اlkalaam qaybaha hadalka ayuu halkan ku sheegayaa alkalaam mabaaxifta halkan uu ku sheegi doono mualifku iyo qaybaha kalaamka waxaa weeye mabaaxif ku saabsan cilmiga naxwaha iyo cilmiga balaaqada waana mabaaxif kooban oo uusan aada u sii faahfaahinaynin waxa uu ugu bilaabay cilmiga usuulkana waxaa weeye usuuliyiintu sidoodaba baabalkalaam bay ku bilaabaanoo waxay ugu bilaabayaan maadaama usuulku uu ku dhisan yahay kitaabkiiyo sunnada kitaabkiiyo sunnaduna ay yihiin bilisaanin carabiyin mubiin luqada carabiga ah ay ku yimaadeen marka waxaa loo baahanayaa in qofkii uu barto ama uu tasawur ka yeesho luqada carabiga si uu ogala soo baxo axkaamtii kitaabkii iyo sunnadii ilan qofkii aan garanaynin luqada carabiga ooma suuroobayso inuu kala soo baxo axkaamtii kitaabka iyo sunnada saa bay madkhal oga dhigaan eh, mabaaxith alkalaam cilmiga usuulka markii ay ka hadlayaan wuxuu yidhi qalu maash lafdikan uu yaroo rag iska saareen minuu xaggiisa alkalaama kalaamkii ismaani laba isim weeye laba magac weeye aw ismun wa ficlun ama isim iyo ficil weeye karkabu sida qowlkaan dhahayno irkabu fuula kadaaka kaa waxaa la mid ah kadaaka kale wujidaa alifta ku jirta waxaa weeye waa alif lilaaq wujida waa la helay kalaamkii min ficlin ficilka xaggiisii baa laga helay wa xarfin iyo xarafka xaggiisa wajaa wuu yimid kalaamkii sidoo kale wuxuu ka yimid min ismin ism iyo wa xarfin xaraf isimka iyo xarafkaasoo fi nidaa'i nidaagii ku sugan wuxuu idhi hadalka inta u yar ee uu murakab ka noqdo ama la iska saaro waxa weeye laba isim ama isim iyo ficil ama ficil iyo xaraf ama isim iyo xaraf haddaba afar nooc ayuu halkan ku sheegay oo u yar inta hadalka markaa uu murakab noqdo hadalka yani inta u badan ee uu murakab ka noqdo xeed ma leh inta u yar baa inta badan ay sheegaan nuxaadu usuuliyintuna marka ay tilmaamaan wuxuu hi waxaa yar hadalka ou ka samaysmaa laba isim maalan mubtada iyo khabar oo kale sida inaad dhahdo muxamadun rasuulullah muxamadun rasuulun muxamadun rasul muxamed waa mubtada rasuulunna waa khabar laba isim weeye markaas waa yahay waxaa kale oo noqon karaa ism iyo ficil ism iyo ficil mila inaad dhahdo oo kale irkabuu irkabu hadda waxay ka kooban tahay ficil iyo iyo ism ficil amar iyo aacilkiisi oo ah waawdaas waaw jamaca irkabu waaw jamaca waxa wey waa ism sidoo kale hadalka ibn malik uu yidhi kalaamuna lafظu mufiidu kastaqim istaqimtaas waxa wey waa ficil amar waa ficil amar waa damiir mustitra wujuban taqdiiruhu ant marka ism iyo ficil ayuu markaa kooban yahay iyo ism waayahay sidoo kale wuxuu noqon karaa ficil iyo xaraf buu ku yidhi ficil iyo wuxuu noqon karaa maxay iyo xaraf ficil iyo xaraf mihaalkiisu waxaa weeye maa qaama ama lam yaqum maa waa xarf nafy qaamana waa ficil maadi qaamana waa ficil maadi faacilkiisii ku hoos jiraa waxa weeye oo muqadar maa qaama huwa lam yaqum lam waa xaraf xarf nafyi weyaan yaqumna waa ficil mudaaric u fiirso sax maa qaama walam yaqum waxay ka kooban tahay xaraf iyo ficil laakiin ma intaa bay ka kooban tahay mise wax kala u wax kala la socda waxa weye damiirka mustatirka ah ee qaama ku jira iyo damiirka musatirka ee yaqum ku jira maa qaama ay huwa lam yaqum ay huwa damiirka laftirkiisu waxa weyaan eh, wuxuu la mid yahay isimkii daahirka ahaa saa darteed hadda waxaan dhihi karaa eh, xaraf iyo ficil keliya ma ahee waxay ka kooban yahay wuxuu ka kooban yahay xaraf isim iyo ficil iyo xaraf isimka oo damiirka musatirka ah iyo ficilka qaama ah ama yaqum ah iyo xarfkaas xarfu nafyiga ah ma ama lam sidaasaa marka culimmada muxaaddu ay ku dareereen ayagaana baabkan uga taxriir fiican amaga tifatiradiisa iyo hadalkiisa ayagaa marka uga xil dheer usuuliyiintu usuuliyiintu daahirka ma eegayan wax muqadarka maba eegayaanba maagaas iyo yoqunta maa qaama labada daahirka ma eegayan lakin wax muqadarka ma eegayaan laakiin muxaaddu inta way ka sii xil dheer yihiin waxay eegayaan wax muqadarka ah waana sidaa saxda ah damiirka muqadarka ah waa kelimo meesha ku jirta waayahay halkan uu ku leeyahay wajaءa min ismin waxarfin fi nidaami wuxuu ga wuxuu noqon karaa ism iyo xaraf kalaamkii oo miaalkiis waxaa weeye yaa zayd ama ya muxamed haddaan dhahno yaadaas waa xarfu nida muxamedna waa ism muxamedna waa ism laakiin nuxaad waxay leeyihiin kalaamku kama koobnaan karo xaraf iyo isim yaadani waxay u taagan tahay yani ficil mudaaric ayaa meesha ku qadaranoo oo marka ay booskiisii gashay bimacnaa adcuu marka xaqiiq ahaan kalaamkani wuxuu ka kooban yahay ficil iyo ism adcuu zaydan marka wuxuu u laabanayaa noocii labaad aan horey usoo sheegnay maliku yidhi ismun waa ficlun karkabo kaas uu noqonaya adcu zaydan zayd baan u yeedhaya buu noqonaya marka laakiin nuxaad waxay diidayaan inuu kalaam ka koobnaado ficil iyo xaraf ama ism iyo xaraf taa way diidayaan kalaamku wuxuu noqon karaa bay leeyihiin ama laba isim wax u yar oo ka kooban yahay ama ism iyo ficil lakiin waxa ydhahdaa ficil iyo xaraf ama ism iyo xaraf waxa ydhahdaa ba jir leeyihin wuxuu hi aqalu maa u yar rakabu ay iska saareen minhu xaggiisa alkalaama kalaamkii ismaani laba isim weeye aw amase ismu wa ficlun ism iyo weeye karkabu sida fuula oo kale waaya qawlika wadalika miaalka qawlika qowlka adahaysa weeye irkabuu daabadii fuula waaya waxay koobanta markaa ficil iyo isimkaas waxaa weeye waawljamaacada ah damiirkaas muttasilka ah kadaaka sidoo kale sidaasi la mid ah wujida waa la helay kalaamkii min ficlin ficil xaggii baa laga helay iyo wa xarfin xaraf wajaa wuu yimid kalaamkii aqalu kalaamki kalamki inti u yaraa min ism buu ka yimid ism xaggii iyo xarfin xaraf xaggii fi nidaai nidaaga dhexdiisa nidaagu waxa weeye yeedhitaankii qofka loo yeedhayo wuxuu yidhi qusima alkalaamu kalaamka waxaa loo qaybiyey lilahbaari ahbaar iyo wاlmri amarkii iyo wanahyi nahyigii wاlاstikbaari e, iyo su-aashii ama khabar dalabka waayahay halkan wuxuu ku sheegayaa qaybihii kalaamka biictibaari madluulihi yani mualifku kalaamkii saddex jeer buu qaybiyey saddex jeer ayuu hee yuu qaybiyey mar wuxuu u qaybiyey bictibaari maa yatarakabu minhu waa kan hadda ka soo hadalay bictibaari maa yatarakabu waxa u yar ee uu ka samaysmo kalaamku kaa waa qayb qaybta labaadna waxa weye waa ku jiro waxa weye aqsaamu lkalaam biictibaari madluulihi qaybaha hadalka markii la fiiriyo macnaha uu tusinayo qaybta saddexaad imaan doontana waxa weeye aqsaamu lkalaam biictibaari isticmaalihi qaybaha kalaamka markii la fiiriyo isticmaalkiisa ama adeegsigiisa wuxuu yidhi agga madluulkiisa wuxuu u qaybsamaa khabar iyo amar iyo nahy iyo istifhaam istikhbaarku waa istifhaamkii waaya waxaa kaloo raaciyey u yidhi uma alkalaamu kalaamkii aaniyan mar qad inqasam wuxuu qaybsamay ilaa tamanin tamani iyo wala cardin cardi waa bandhig qasamin iyo dhaar waayahay kalaamka biictibaari madluulihi mualifku wuxuu u qiimiyey macnaha uu tusinayo markii la eego khabar oo ahaa wixii inshaaga ka soo horjeeday amar amarkii reebitaankii su iyo tamani iyo ardi tamani waa waxa aad jeceshahay oo marka aadan heli karin ood ididiirinayso iyo bandhigii iyo dhaartii intaas intaasuu qiimiyo abarku waa maxay khabarku waxa weeyaan kalaamun yaxtamilu sidqa waalkadib waa hadal ixtimaala run iyo been labadaba ixtimaala maa yaxtamilu sidqa waalkadiba lidaatihi waa waxa runta iyo beenta labadaba ixtimaala sida maalan oo kale haddii aan dhahno qaama zaydun zayd baa kacay runna wuu ixtimaala beenna wuu ixtimaala yani waa lagu tilmaami karo run ama been waxaa ka soo horjeeda khabarkii inshaaga inshaaga waxa weya maa laa yaxtamilu sidqa walkadib waa waxaan ixtimaalin run iyo been aan ixtimaalin sida su oo kale haddaan ku dhaho hal qaama zaydun zayd muu istaagay dee markaa lama dhihi karto been baad sheegaysaa ma dhihi karto su-aasha beenna laguma tilmaamo runna laguma tilmaamo waa yahay haddaba mu'alifku qaabkan u qaybiyey amarkii iyo nahyigii istibaarkii qaybtan haddana usii qaybay mar labaad uu yidhi haddana wuxuu usii qaybsamaya tamani iyo cardi qasam taqsiimkaas waxaa ka fiican in loo qaybiyo laba qaybood oo culamaulbalaaani taqsiimkani waa taqsiim balaaqi ah culamaaulbalaaqa ka hadla culamaaulbalaaqa haddaba ayagaa kaga sii fiican usuuliyiinta maadaama takhasuskoodu yahay waxay u qaybiyaan kalaamkii khabar iyo inshaa khabarkuna waxa wey maa yaxtamilu sidqa walkadiba lidaati waxa ixtimaala run iyo been labadaba ixtimaala lidaati markii daatada hadalka la eego aan la eegin qaa'ilkii qofkii yidhi aan la eegin hadda kalaamka ilahi subxaana wa tacaala khabar weeye yani kalaamka nabig al slm waa khabar laakiin haddaan eegno biictibaari alqaa'il qofka yani hadalkani mastarkiisa meeshuu ka soo furay haddaan eegno oo allah subxaana wa tacaala ah ama nabig alai slam laa yaxtamilu ila id waxaan run ahayn ma ixtimaalo laakiin kalaamka asal ahaan wax kasta oo aan insha ahayn waxaa la dhahaa maa yaxtamilu sidq wاlkadib lidaati lidaati marka waxa laga saaraya kalaamkii ilahi subxana wa tacala iyo kalaamkii nabig ala sl slam maadaama ayagu wax aan run ahayn aysan ixtimaalin oo beenba aysan marnaba ka suuragal ahayn waaya haddaba labadaa qaybood bay u qaybiyaan khabarkii iyo inshaaga inshaagan waxa wey maa yaxtamilu sidqa maa laa yaxtamil اsidq wاlkadiba yani waa waxa aan ixtimaalin ama ayna suuragalka ahayn run iyo been toona yani runna laguma tilmaami karo beena laguma tilmaami karo sida maalan su-aashii wix la midkaa ah. haddaba inshaagiiba wuxuu qaybsamaya qaybahan amar iyo nahy iyo istifhaam iyo tamani iyo cardi iyo qasab intaaba waxa weyaan inshaa haddaba qaybahan faraha badan mualifka inoo sheegay maaha qaybo yani siman ma ahee waxa weeye inshaagi bay dhammaan soo hosgelayaan hadalka marka khabar iyo insha u qaybino ayaa inshaaga waxaan usoo qaybinaa amar nahyi istikbaar tamani cardi qasam intaaba waxa waa qaybihii waxa weeye inshaaga ayay markaas soo gelayaan amarku waan garanaynaa oo waxa weeye waa dalabkii dalabu ficli wayaan maalan inaad dhahdoo kale idhab ijlis waxa weeyaan waa inshaa run iyo beentoon laguma tilmaami karo nahyiguna waxa weeyaan waxa weeyaan dalabu tarki laa tafcal laa tajlis lama dhihi karo waa run lamana dhihi karo waa been waaya istihbaarkuna waa dalabu lkhabar khabarkii oo la dalbo waa istifhaamkii hal qaama zaydun zayd miyuu kacay waa istihbaar run iyo beentoona laguma tilmaami karo haddana mar labaad buu qiimiy wuxuu wuxuu qaybsamaa tamani iyo cardi qasab tamaniguna waa inshaagaya sidaas soo tilmaannay waxay dhahaan alabu maa laa amca fiihi aw maa fiihi cusrun qofki inuu dalbo wax aan la hunguriyeynayn oon rajo laga qabin ama wax dhib badan oo adag maalan oo kale hadduu qofku dhaho layta shabaaba yacuudu yowman alla dhallinyarnimadu may maalin uun soo noqoto waa tamani maxaa yeel suuragal maa qofka hadduu mar waayeel noqdo ama u weynaado inay dhallinyarnimadii usoo laabato waa wax mustaxiil ah suuragal ma aha kaasi waa tamani haddaba wax cusri ku jirana waxa way mitaalkiisu inuu dhaho qofkii faqiirka ahaa layta lii maalan faaxuj alla maan xoola haysto oo marka aan xajiyo faaxuja minhu kaasina waxa wey waa tamani cardiguna waxa weeye in la dalbo birifqin alalaba birifqin si qunyar ah oo naxariis ku jirto ama liin jireec ku jiro inaad qofkii wax oga dalbato ama usoo bandhigto maala qof marti inaad dhahdo alaa tanzilu cindana miyaadan noo imaan alaa tazuuruna miyaadana booqanaynin miyaadanna soo gaaraynin qasamkuna waad garanaysaano oo wixii dhaartu siiya maala wallaahi la afcalanna kada ilahay baan ku dhaarta waxaasi waan samaynaya intaasoo dhan waxa wey waa qaybihihe qaybihii inshaaga weyaan oo waxaa ku rumoobaya tacriifkii aan siinay inshaaga ay ahaa maa laa yaxtamilu sidqa walkadiba lidaati wa waxa aysan ka suuroobayn run iyo been toona ayna ka suuroobaynin tacriifkaasaa ku rumoobaya inta aan soo lixdaa nooc aan soo tilmaannay amarkii nahyigii istifhaamkii iyo tamanigii cardigii iyo waaya lakiin waxaa la isweydiinaya uma alkalaamu aaniyan qadin qasam markuu leyahy mualifku muxuu mar labaad u qaybiyey dee muxuu u dhihi waaye uun uqasim alkalaama lilahbaari wاlأmri wاlnahyi wاlاstikbaari kada tamani ardi qasam muxuu saa u raacan waaye oo uma alkalaamu aaniyan qadin mar labaad muxuu qaybiyey waxay dhahaan culimmadu culummadii hore ee mutaqadimiinta qaar baa intaa ku ekeeyey kalaamka qaybihiisa khabar iyo amar iyo nahy qaar kale oo dambena waxay ku dareen tamani iyo qasab sidaasuu u bahday malif marka inuu caddeeyo inay taqsiimkan taqsiim dambe oo dib yimid oo culmo kale ku dareen intii hore inuu yahay wuxuu idhi waqasim ilkalaama kalaamkii waxaad u qaybisaa lilahbaari ahbaariyo wاlmri amar iyo wanahyi reebid wاlistikhbaari iyo khabar dalab ama suaal uma dabeetana alkalaamu kalaamkii aaniyan mar labaad qareen qasam wuxuu uqaybsamay ilaa amanin amani iyo walicardin iyo cardi iyo qasamin dhaar aalian wanqasama alkalaamu kalaamkii wuu qaybsamay aalian mar saddexaad ilaa majaazin majaaziyo wa ilaa xaqiiqatin iyo xaqiiqo waxaduha xaqiiqada tacriifkeedu waxaa weeye maa lafdi isticmila la isticmaalay min daaka ay min alkalaami min alika min daaka min dalika mise min daaka idin qoran min daaka ah. min daaka soo maha min daaka hadalkaasna xaggiisa laga isticmaalay fii mawduucihi ay wixii loo dejiyena loo isticmaalay waqiila waxaa la xaqiiqadu waxaa weeye maa shay wey yejri dareeraya khidaaban khidaab dareeraya fi isilaaxin isilaax dhexdii isilaaxaasoo qaduma horeeya qudimana yani nusakhda qaar bay qoraya qudima la hormariyey ama qaduma horeeyey midkaan dhahdaba waa sax aqsaamuha qaybaha xaqiiqadu waxaa weeye alaaatun saddex sharciyun xaqiiqa sharciga wاllugawiyu wاlxaqiiqat lugawiya xaqiiqada lugawigaha wاllugawiyu اlwadci iyo kii dejintiisu ay lugawi ahayd wاlcurfiyu iyo xaqiiqadii curfiga ahayd halkan wuxuu ku sheegaya qaybihii kalaamka biictibaari isticmaalayay markii la eego isticmaalka kalaamkaasi wuxuu u qaybay marka xaqiiqa iyo majaaz weli waxaan ku jiraa taqsiimaadkii balaaqiyiintu ay sheegeen ayaan ku jiraa marka wuxuu u qaybsamaa marka kalaamkii biictibaari madluuli macnaha uu tusin marka la fiiriya xaqiiqa iyo majaaz majaaz buu qaybsamaa xaqiiqadu wuxuu ku tacriifiyey mualifku mastucmila fii mawduucihi waa wixii loo isticmaalay wixii loo dejiyey waxaa kaloon dhihi karaa allafdu lmustacmalu fi ma wadica lahu lafdiga loo isticmaalay wixii loo dejiyey lafdiga loo isticmaalay macnihii loo dejiyey loo isticmaalay ayaa markaa xaqiiqa noqonaya maalan lafdiga asad bal fiirso lafdiga asad waa xayawaankii muftariska soo ma haddii aan xayawaanka u isticmaalno libaaxa de waa xaqiiqa markaa luawi ah xaqiiqa luqawi ah macnihii macnaan ahayn maynaan u isticmaalin waayahay tacriif kalen uu noo sheegay wuxuu idhi maa yejri khitaaban fi istilaaxin qaduma waa tacriifkii hadda kahor aan ku soo maray kitaabkii waraqaadka waa tacriifkii labaad ahaa ma stucmila fii ma stulix calayhi min almukhaaطiba waa wixii loo isticmaalay wixii mastucmila fiima istulix calayhi wixii lagu heshiiyey macnaha ku heshiiyeen min almukhaaطibati jamaacadii dadka la khidaabaysa macnaha waa wixii istilaax khaas ah ay maaragtay dad ku heshiiyaan ayaa la yidhaahdaa markaa xaqiiqo waayahay weliba yani taariifkan dambe ayaan doorannay taariifkan dambe ayaan dooranay waaya on idhi taariifkaasa asax ah ama daqiiq ah waaya isilaax weliba qadiim oo hore isilaax xaadita maaha waxaa soo gelaya istilaaxaadka culimmada maalan jarka oo kale waa hoosdhigii culamaa unaxw waxay u yaqaanaan calaamadaas aan naqaane hoosdhiga ah. laakiin luqa ahaan asalkeeda luqoga maxay ahayd waxay ahayd jiiditaan jar dam waxay u isticmaalaan gudniinka culamaa lua ama culamaa naxw aan dhahna laakiin asalkeeda luqada waxay dam isku darid bahayd wax wax lagu daro dam wahaakada rafa waxay dhahaan gudniinka asna saas oo kale calaamat rafa luq ahaanna waa koryeelid nasb oo qotomin ama jooji wax la qotomiy ama la oogo laakiin waxay u isticmaalaan kordhigii wahaakada marka waa istilaax khaasa culamaausulna saasoo kale markay ku leeyihiin maalan eh, caamkii iyo khaaskii iyo mutlaqii iyo muqayidkii waa isilaaxaad ayagu ay isticmaalaan isilaaxaad ay isticmaalaan weeye istilaaxaadka luqadii macno ka duwan ayay u isticmaaleen ahlu sharcigu saasoo kale istilaaxaad buu leeyahy waxaa ka mid ah salaaddii zakadii soonkii hadda soonka luq ahaan waxaa weeye waxaa weeye bimacnaa alimsaak imsaak weye wax laga afhaysto ama wax laska daayo ama hadal ha ahaado wax laga afhaysanaya ama cunto ha ahaado iyo cabitaan laakiin sharcigu cibaadadaas khaaska ah ee shuruudda leh ayuu markaa ku khasisay salaadu waxaa weeye luqa ahaan waa ducaa sharciguna wuxuu ku khasisay cibaadadaas macruufka ahee ka kooban aqwaasha iyo afcaasha ila akhirih xajkana saas kale xajku luqa ahaan waxa weye qasdi laakiin sharcigu wuxuu ku koobay cibaadada nusugaas lagu soo gudanayo maka almukarama haddaba waxaan leenahay taariif mualifku inoo sheegay uu yidhi ma stucmila fii ma stulix calayhi min almukhaaibati waxaa soo geliyay isilaaxaadkii culimmada iyo isilaaxu ahli lua wasilaaxu ahli sharc ahli curf intaba way soo gelayaan waayahay wuxuu yidhi xaqiiqadii haddaba saddex xaqiiqood bay qaybsataa xaqiiqo ah iyo xaqiiqo luqawi ah iyo xaqiiqo curfi ah yani xaqiiqadii saddexdaa qaybood ayaa markaa ay u qaybsamaysaa balada u fiirso xaqiiqadii sharciga ahayd waxa weeye maa wadacaha الشhaaric ama ma اstucmila fii ma اsطulix calayhi min الشharc ama waxaan dhihi karaa yani lafdigan in loo isticmaalo macnihii sharcigu uu dejiyey ayaa xaqiiqo sharci ah sida maalan salaaddii oo kale zakadii soonkii xajkii kullaha waa isilaaxaat cala lisaan الsharc oo macaani sharcigu uu dejiyey ayay markaa tusinaysaa oo ka duwan macaanidii luada ahayd macaanidii luqada ahayd macaani ka duwan ayaa markaa sharcigu u isticmaalaya gaalada carabta ama mushrikiin alcarab wakhtigii jaahiliyada lafdigan salaadda maynu aqoonin cibaadadan dee hadda aan markaa eh, inagu aan gudanno maynu aqoonin salaaddu bimacna ducaa bay u yaqaaneen sidoo kale soonka bimacnaa cibaadadan caynka maynu aqoonin soonka imsaak bay u yaqaaneen laakiin sharcigii baa yimid markaasuu alfaadan cusub buu keenay oo macaanida luqada ay ku lahayd macaani ka duwan ayuu markaa u adeegsaday marka waa xaqiiqa harciya waa xaqiiqa harciya oo sharcigu u isticmaalay alfaadii macaanidaas mucayanka ah haddaba waa xaqiiqadii sharciga xaqiiqada luqawigahna waxa weeye waa xaqiiqada ahlu luqadu ay u isticmaaleen macnaha gaar ah ay lafdiga u isticmaleen waxay kartaa maalan oo kale haddaan soo qabsanno lafdiga asad lafdiga asad lafdiga asad luqadu waxa weyaan wuxuu yahay xayawaankii muftariska ah waa xaqiiqo luawi ah xaqiiqo luqawi inta badan ay balaaqiyiintu ay sheegaan weeye inta badanna ku badan weeyaan cala lisaani culamaa albalaaga xaqiiqada curfigana waxaa weeye laba qaybsanta xaqiiqa curfiya caama iyo xaqiiqa curfiya khaasa xaqiiqa curfiya caama waa sida lafdiga daabada oo kale fi luqati waxa loo isticmaalaa daabadii wax kasta oo dhaqaaqa kullama hab wax kasta dhaqaaqa kullama haba wadab si ilahi u hi waa min daabati fi اlardi ila cala allahi wax kasta oo dhaqaaqaya oo noolo ah ilahay ayuu risqiga saaran laakiin ahlu curfi waxay ku khaseen wixii afar adille sida faraskii iyo iyo lodii arigii waxaasay u isticmaaleen waaya addaaba haddaba waxa weya waa yani xaqiiqa curfiya ayaan dhihi karaa xaqiiqa hee curfiya weeye xaqiiqa curfiya khaasaa jirto waxa weeye ahlu curfiga qaar ka mida ah ayaa macnahan u isticmaalay maalan culamaa naxw xaqiiqa curfiyay leeyihiin oo de musalaxaadkoodii culamaa usuul waxay leeyihin musalaxaad ayuu gooni u isticmaalaa culamaa lfiq isilaaxaad bay leeyihiin culamaa maxaan ku dhaha balaaqa isilaaxaad bay leeyihin waa xaqiiqa curfiya khaasa waa jamaaca mucayan ah isilaax ay leeyihiin weyaan wuxuu yidhi man qasama alkalaamu kalaamka u qaybsamay aalian mar saddexaad ila majaazi majaaz iyo waa ilaa xaqiiqati alxaqiiqo waxaduhaa xaqiiqada taariifkeeda qeexitaankeedu waxa weya maa lafdi weeye isticmaal loo adeegsaday min daaka xaal uu ka ahaaday kalaamka xaggiisa fii mawduucihi macnihii loo dejiyey loo isticmaalay waqiil waxaa yidhi maa lafdi weeye yejri dareeraya khidaaban xaaluu yahay khidaab fi isilaaxna isilaax dhexdii ku dareeraya isilaaxaasoo qadima horreeyey aqsaamu xaqiiqadaas qaybaheedu talaatun saddex weye sharciyun sharci weeye lafdi sharci ah walugawiyu iyo lafdi lugawi ah wluawiy lwadci mid dejintiisu macnaha loo dejiya asal ahaan waa luawi wlcurfiyu iyo lafdiga curfiga ah ee ku dhisan maarata curfiga dadka ku dhisan ama waxay dadku isla tacaarufeen ama isla garteen ku dhisanoo xaqiiqa curfiya ah wuxuu yidhi uma dabeetana almajaazu majaaskii maa lafdi weeye tujuwiza lagala tallaabay bihi lafdigaasi maa lafdi weeye tujuwiza lafdiga dhexdiisa can mawduucihi macnihiisii lagala tallaabay macnihii loo dejiyey tajawusan tallaabid lagala tallaabay binaqsin bisababi naqsin nusqaan sababteed aw mise ziyaadatin ziyaado sababteed aw mise naqlin rarid sababteed aw mise isticaaratin isticaaro ka naqsi ahlin sida lafdiga ahl nusqaamiddii ka nusqaamay kelmaddii ku jira ahayd ahl wahuwa almuraadu waana ka loo jeedo fii su'aali اlqaryati qaryadaa su'aasheeda kama ataa sida ku timid fii dikri qur-aanki duuna miryatin shaki la'aan waka ziyaadi اlkaafi kaafta ziyaadadeedii weweeye fii kamilihi lafdiga kamilihi walhaa'idi lafdiga haa'ide almanquuli ee laga soo raray can maxalihi booskii loo dejiyey laga soo raray can maxalihi maxalkiisii ka qowlihi tacaala hadalkii uu ilaah yidhi yuriidu an yanqada wuxuu doonaya inuu soo dumo yani maala yani waxaa looga jeedaa wuu soo janjeeday oo wuu soo iishay halkan wuxuu ku tilmaamaya majaazkii markuu soo tilmaamay xaqiiqadii tacriifkeedii iyo qaybaheedii ayuu halkan wuxuu guda galay inuu caddeeyo majaazkii marka wuxuu yidhi majaazku waxaa weeye tacriifkiisu waa lafdi lagala tallaabay macnihiisii manihiis baa laga saaray macnihii loo dejiyey lafdigan ayaa laga saaray hore waxaan u soo nidhi xaqiiqadu waxaa weeyaan lafdiga loo isticmaalay macnihii loo dejiyey allafd almustacmal fi ma lahu majaaskod marka wuxuu noqonaya allafd almustacmal fii hayri ma lahu lafdiga loo isticmaalay wixii loo dejiyey waxaan ahayn macnihii loo dejiyey macnaan ahayn loo isticmaalay ayaa markaa majaaskiinu hee uu noqonayaa waayahay marka waxay dhahaan culama balaaqa ayaga halkan tacriifkooda ka sii faahfaahsan yahay kuwan usuulka waxay dhahaan allafdu mustacmalu fii hayri mawdica lahu allafdu lmustacmalu fii hayri mawdica lahu licalaaqatin maca qariinatin maanicatin min iraadati almacna alasliy waa lafdiga loo isticmaalay waxaan ahayn macnihii loo dejiyey macnahan ahayn loo isticmaalay ayadoo marka calaaqa ay ka dhaxayso macnahan loo isticmaalay iyo macnihii asalka ahaa calaaqa ka dhexaysa u fiirso qariinana way jirtaa ama calaamad diidaysa in loo isticmaalo macnihii asalka ah miaal haddaan keeno waxaa weeye haddaan dhahno maalan ra'aytu asadan yakhtubu waxaan arkay libaaxa khudbaynaya kelimada asad waxaa weeye luqa ama macnaheeda xaqiiqiga waxaa weeye waa xayawaanka muftariska ah laakiin halkan waxaan uga jeednaa nin geesi ah ayaan uga jeednaa calaaqaa jirta haddaba udhaxaysa lafdigan xaqiiqiga ah iyo lafdigan majaaziga ama labada macno ee xaqiiqiga majaaska calaaqa ka dhexaysa waxa wey waa calaaqadaas alshajaaca ama aljura xayawaankaas muftariska ahaa na oo libaaxi ah ninkan kalena asna waa marka calaaqadaasa ka dhexaysa labadooda saa darteed isticmaalay lafdiga asad ninkii geesiga ahaa calaaqad ka dhexaysa wataas qariinada diidaysa in loo isticmaalo macnihi asligan waxa wey kelimada aan leenahay yakhdubu mar haddaan libaaxii u nisbayna khudbo dee suuragal maaha inuu xayawaankii muftariska macnaha hadda loo isticmaalayo xayawaanka muftariska ah ma khudbayn karo marka waxaa khudbaynaya waa ninkaa geesiga ah haddaba wuxuu noqonayaa marka majaaz allafdu almustacmalu fii hayri mawdica lahu licalaaqatin maca qariinatin maanicati min iraadati almacna اlasli majaazku afar buu u qaybiyey mualifku majaazkii wuxuu waa lafdiga laga saaray macnihii loo dejiyey in laga saaray weeye marka afar shay baa keeni karuu leeyahay majaaz biاlnuqsaan majaaz biالziyaada majaaz biالnaql iyo majaaz biisticaara afartaas uu qaybiyey dabeetana mid kasta miaalkiisii ayuu keenay waayahay majaaz binuqsaan binaqsi markuu leeyahay waa majaazkii binuqsaanka ahaa wuxuu yidhi majaaz binaqsi waxa weeye waa in lafdigii wax laga jaraa lafdigii intii wax laga jaro isla markaa macnihii lafdiga laga fahmayo in meeshan kelime ka xadfanta tusaalaheedu waxaa weeye qowlka ilah u yidhi was'al ilqaryata was'al ilqarya alatii kunna fiiha wlcyar alatii aqbalna fiiha sagoo ka horramayna subxana wa tacaala abna'a yacquub calayhi salaam was'al ilqarya tuuladii weydii dee tuuladu waxa weeye cibaara can buyuut mujtamaca waa guryo dhisan weeyaan dee guryihiina su-aal lama weydiin karo oo maalaa yacqil wey waxaan waxba fahmayna weeye marka waxaa meesha ka xadfan kelimadda ahl was'al ahla alqaryati dadkii tuulada deganaa ayaa meesha laga jaray oo laga xadfay marka nuqsaan baa ku jirto majaaz baa halkaa ku jira yani wasal اlqarya qaryadii waxaa loo isticmaalay bimacnaa ahl اlqarya bimacnaa ahlhe alqarya majaaz binaqlina waxaa weeye majaaz biziyaadatina tusaalihiisa waxaa weeye wuxuu ku yidhi wakaziyaadi اlkaafi fii kamilihi yani kaaf ayaa lagu daray lafdiga ilahay wuui laysa kamilihi hay laysa kamiliha shay oo macnaha waxuu uga jeeda mualifku asalkiisu wuxuu ahaa laysa milahu shay saasuu ahaa ilaan meesha laba tashbiih baa ku jira kaafti tashbiih bay tusinaysaa milina tashbiih buu tusinayaa haddii labada tashbiihba aan isticmaalo macnuu wuxuu noqonayaa laysa mila milihi shay ilaahay milkiisa mil lamida ma jiro oo markaa waxaa ka laasimaysa leeyihiin in ilahay mili loo sugo oo miliga miligiisana la nafiyo marka majaaza meesha ku jiro oo waxa weeye kaaftaasi waa zaa'id bay oo marka waxaa looga jeedaa ilaahay subxaana wa tacaala wax mili wax la ah iyo wax nadiir ah iyo wax nidia ah, iyo wax shabiiha wax shabaha ma jiro iyo wax la ah toona marka haddaba kaaftan maxaa loo keenay oo laysa milahu shay loo dhihi waxaa loo dhihi waaye للتأكيد نفي nafyu mil mil waxa weyaan mubaalaqatu fi nafyi mili marka waxaa ku jira halka mubaalaqo ayaa ku jirta oo lagu xeeldheeraanaya miligaas in ilahi subxana wa tacaala laga fogeeyo waayahay haddaba kanna waa majaaz biziyaada kii hore lid ku yahay lafdi baa la kordhiyey oo la ziyaadiyey oo ahaa laysa ka mili kaaftaasaa la ziyaadiyey marka majaaz ba halka ku jira majaaز ba halka he ku jira addexaadna waxa w majaaz binaqli majaaz he binaqli oo waa la raray kelimada macnihii loo dejiyey macno aan ahayn baa he loo raray calaaqana ka dhaxaysa oo miaalkiisu waxaa weeye kelimada haa'id asal ahaan waxaa loo isticmaalaa kelimadaasi bimacna eh bimacnaa almakaan almuطma'in dhulka gudan baa loo isticmaalaa dabeetna waxa loo isticmala wixii bini aadam ka soo baxayo kaadii iyo saxradii ah oo calaaqada ka dhexaysana waa maxay waa calaaqa maxaliya maxaa yeelay calaaqa mujaawara weyaan darisnimo maxaa dadku halkaasi ku xaajada gudan jiray intaan suuliyaashan la samaynin markii meel bannaan ama meel saxraa ay ku xaajo gudanayaan meel waxay jireen godan si dadkii markaa cawradooda uga asturaan marka majaaz binaqli weeyaan oo waxaa loo isticmaalay lafdi haa'idka aw jaa axadu minkum min alhaa'iti lafdiga haa'id waxa weeyaan makaanu muma'in bay asal ahaan meesha gudan dabeetana waxaa loo reeray macnaheedii macnaha aan ahayn oo ah waxaa weeye bini aadamka wixii ka soo baxay laftirkiisii baa lagu ilaaqay waaya kaasina waa majaaz binaqli oo lafdigii macnihiisi macnaan ahayn baa loo raray ka u dambeeya afraadna waxaa weeye majaaz biesh bilisticaara majaazkii isticaarada isticaarada horta maxay tahay isticaarada waxaa weeye waa majaaz calaaqadiisu ay tahay mushaabaha majaaz calaaqatuhu lmushaabaha waa majaaz calaaqadiisu ay tahay maxay mushaabaho yani waxbaa wax lagu shabahayaa waxbaa hee wax lagu shabbahaya kaasa waxaa la yidhahdaa majaaz bilisticaara isticaaradii waa nooc anwacda majaaz ka mid ah. mushabbah iyo mushabbah bihi baa markaa jira mushabbah iyo mushabbah bihi hadda maalan miaalka hadda aan sheegaynay ra'aytu asadan yakhtub u fiirso lafdiga asad waxaan u isticmaalnay bimacna rajul shujaac ninkii geesiga ah ka dhexaysana waa mushaabaho balsu habahaya marka taas waxa la dhaha majaaz majaaz isticaara la dhahaa isticaara tasriixiya weliba ah anwaacdii isticaarada ayay markaa ka mid tahay waa isticaara tasriixiya waayahay haddaba isticaaradaasi miaalkeedu waa maxay majaaz bilisticaara yuriidu an yanqada yuriidu hee an yanqada bal u fiirso yuriidu wuxuu doonayaa gidaarkii aayaddii qur-anka waad garanaysaa dee fii qisati khadar fawajada fiiha jidaaran yuriidu an yanqada yuriidu bimacnaa an yanqada wuxuu doonaya inuu doo macnaa yamiilu u fiirso yani wuxuu u janjeeraa gidaarkii dumitaan ayuu u janjeera wuxuu ku dhowaya inuu dumo marka gidaarkii waxaa loo nasibeeyey iraado iraadana waxaan ognahay waxaa iskale maxay wixii caqli leh ee dareen leh ayaa wax dooni kara ama ahaado ataa ayawaanka wabuu iraadin kara wabuu dooni karaa neefka waa le biyu doonaya raashin buu u baahan ya uu doonaya marka adugu wixii noolo ah ayaa iraada iskale gidaarka haddaba waa jamaad oo waxa weeye nolol ma leh haddana waxaa loo nisbeeyey iraado yuriidu wuu doonayaa baa la idhi waa isticaaro lafdiga yuriidu oo bimacnaa yamiilu ah yani wax u janjeeraa marka yani maylkii oo ahaa janjeeritaanka shayga inuu janjeero ayaa waxaa lagu shabahay iraado iraada lagu shabahay waa mushabbahigii dabeetana lafdigii ayaa waxa laga soo ishtiqaaqay ficilkan ahaa yuriidu wahaakada sidaasa marka istacaaray ku noqonaysaa isticaarada haddaba waxa weyaan tashbiih ku jira u shaygan inuu dumitaan u dhow yahay ayaa waxa lagu shabahay inuu doonayo inuu dumo inuu doonayo inuu dumo janjeerka u janjeero dumitaankii gidaarkii taasina waxa weeyaan majaaz bilisticaara majaaz bilisticaara haddaba afartaa qaybood ayuu majaaskii u qaybsamayaa majaaz biannuqsaan majaaz biziyaada majaaz bilnaqli iyo majaaz bieh bilisticaara afartiina mualifku wuxuu ku sheegay halkan amtiladoodii calaa ariiqati اllafi wاlnashri اlmuratab lafi iyo nashri wuu duuduubay kadibna wuu faahfaahiyey u fiirso wuu duuduubay dabeetana wuu fidiyey oo marka hore intuu sheegay amtiladii ku xojisiiyey waa muratab oo mid kasta midkiisii say u kala horreeyeen buu tartiibiye nuqsaan baa ugu horraysay miaalkii nuqsaanta ugu horreeya ziyaada kusoo xiga miaalkii ziyaadada ku xiga naqli buu sheegay miaalkii naqliga kusoo xiga isticaaro sheegay miaalkii isticaaro wahaa kada waxaa la dhahaa laf wa nashr muratab ayaa la dhahaa wuxuu yidhi uma dabeetana almajaazu majaaskii maa shay weeye tujawiisa lagala tallaabay maa lafdi weeye tujawiisa lagala tallaabay bihi lafdigaasi fi lafdi lafdiga dhexdiisii can tajawusan tallaabid lagala tallaabay binaqsin bisababi naqsin nusqaan sababteed aw ziyaadatin ama ziyaada sababteed aw naqlin ama rarid sababteed aw isticaaratin ama isticaara sababteed ka naqsi ahlin lafdiga ahli nusqaantiisa oo kale wahuwa ahli almuraadu ka loo jeedo weeye fii su'aal alqaryati tuulada suaasheedii markuu ilah yidhi was'al ilqarya wuxuu oga jeedaa buu ku leeyahay ahli alqarya ayaa looga jeedaa ahligaasa meesha marka ka xadfan oo majaaز binuqsaan ayaa ku jira kama ataa sida ku timid fi dikri quraankii duuna miryati shakil ahaan waka ziyaadi kaafi kaafta ziyaadadeedii oo kale weeye fiihi kamilihi lafdiga kamilihi kaafta ku jirta inay zaa'id tahay oo kale weeye oo taas waxay u noqonaysaa miaalkii majaaز biziyaada wاlhaaydi kelimada qaa'id almanquuliya laga soo reeca can maxalihi kaasna waa majaaz binaqli oo lafdiga qaa'id waxa loo isticmaali jiray makaanka godan ama meesha godan dabeetana waxa loo isticmala wix bini aadan ka soo baxayay licalaaqati calaaqada ka dhexaysa waa mujaawara darisnimo wey raabicuha ka afraad ee anwaacdii ka mid ah ka qowlihi tacala qowlka ilahi uu yidhi yuriid wuxuu an yanqada inuu dumo ayuu ay yacni wuxuu jeedaa buu maala maalta ku jirta alilaq yani maala gidaarkii ayaa janjeeray oo wuxuu u janjeeray ama u iishay dumitaan marka iraadadii ayaa laga cabiray mayalaankii mayalaankii janjeeritaankii ayaa waxa laga cabiray iraado wallahu tacala aclam wsal allah wslam cala nabina